رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد باب بر الوالدين وصلة الأرحام waxaan gelaynaa baab looga hadli doono baarinimada labada waalid iyo qaraabada ama tolka oo la xiriiriyo qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wacbudu llaaha ilaahay caabuda oo walaa tushrikuu ha la shariig yeelina bihi asaga shay-an waxba ilaahay keligii caabuda shirkina ha u samaynina wa labada waalidna ixsaanan wanaag u sameeya iyo wabidilqurbaa kuwa qaraabada u saaxiibka ah walyataama agoonta waalmasaakiini masaakiinta iyo waaljaari deriskii jaarkana ixsaan u sameeya jaarkii dilqurbaa dhowaashaha u saaxiibka ahaa jaarkii iyo deriskii aljunubi ee markaa junubka ah ee markaa fogaa jaarka qaraabada u saaxiibka ah waana kula deris waana tol midna waa junuboo waa kula daris oo wuu kaa fog yahay wasaaxibi saaxiibkiina ixsaan u sameeya saaxiibkii biljambi dhinacaaga ahaaday wabni sabiili iyo musaafirka wamaa malakat iyo wixii ay hanatay aymaanukum midigyaalkiina wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waataquu allaha ilaahay ka cabsada alladii allahaasoo tasaa'aluuna bihi aad isku weydiisanaysaan ilaaha aad asaga sababtii wax isku su'aalataan ilaahay baan kugu dhaariyey waxayga isii ilaahay dhaaf ilaahay baan kugu dhaariyey ammaan isii tasaa'aluuna bihi iyo waalarxaama arxaamta iyo raximyada inaad goysaanna ka cabsada qaraabadana ha goynina wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wawasayna alinsaana insaankii waxaan kala dardaarannay biwaalidayhi labadiisa waalid xusnan wanaag fal xusni iyo wanaag inuu u sameeyaan kula dardaarannay insaankii wa qaala tacaalaa waqadaa rabbuka rabbiga wuxuu amray uu xukmiyey anlaa tacbuduu inaan la caabudin ilaa iyaahu asaga maahane asaga mooye cid kale inaan la caabudin wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan wanaag in loo sameeyo imaa yabluganna soo gaaraan cindaka agtaada haddii ay ku soo gaaraan waa labadii waalid alkibara odaynimo gabow iyo da' hadday kugu soo ag gaaraan axaduhumaa labadooda mid ka mid ah aw kilaahumaa ama labadoodaba hooyo iyo aabbe ama aabba keliya ama hooyo keliya haddii iyagoo kibar ah oo gabow iyo duqnimo ah agtaada ay ku soo gaaraan falaa taqul ha dhihin lahumaa labadooda uffin uf ha dhihin uf uf maxaa laga wadaa uf waxaa loola jeedaa waa wax walba oo markaa la dhibsado wixii dadku ay dhibsadaan bay uf dhahaan wixii soo ura oo qofka u soo ura ayuu uf yidhaahdaa marka saa darteed kelimadda noocaasa ha dhihin waa wax walba oo ay dhibsanayaan ha dhihin wixii la dhibsada oo dhan ha dhihin labadaada waalid walaa tanharhumaa hana hororin ha sajrinin macnaha ha canaananin labadii waalid walaa tanharhumaa waqul dheh lahumaa labadooda qowlan qowl iyo oraah u dheh qowl iyo oraah u dheh kariiman ee markaa wanaagsan wakhfid u raarici lahumaa labadooda janaaxa adulli dhinac dullaysan oo min araxmati naxariis xaggeeda ah isku dullay hooye iyo aabe shimbirka canugiisa baalkiisa hoos ugu dhiga raxmad iyo shafaqad darteed tii oo kalaa laga cabbirayaaye dhulka isku dhig labadaada waalid labadaada waalidna u naxariiso oo waxaad samaysaa janaaxa dulli dulliga iyo garabka kiisa dullaysan israarici oo isdullay macnaha min alraxmati waqul dheh rabbi rabbiyow irxamhumaa u naxariisa hooyaday iyo aabbahe kamaa sidii rabbayaanii ay ii soo barbaariyeen say ii soo koriyeen saqiiran anigoo canug yar ah wa qaala tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi wawasayna alinsaana insaankii waan u dardaarannay biwaalidayhi labadiisa waalid wanaag iyo ixsaan inuu u sameeyo xamalathu waxaa soo xambaartay ummuhu hooyadii hooye iyo aabe marka la fiiriyo fadliga iyo dheeraadka hooye ay leedahay yaa lasii tilmaamayaa markaasuu ilaah leeyay subxaana wa tacaala hooyaa soo xambaartay insaankii xamalathu waxaa soo xambaartay ummuhu hooyadii wahnan daciiftinimo tabardarri oo calaa wahnin wahni iyo tabardarri la saaray bilba bisha ka dambaysa way sii tabardhigaysaa hooyo bilba bisha ka dambaysa way sii daciifaysaa wa fisaaluhu naasga ka goyntiisa iyo muddada naaska laga goynahayeyna fii caamayni laba sano gudahooday ahaatay laba sano dhexdood ayaa naaskii looga gooyey buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala anishkur lii ani igu shukri marka anaa ku qalqaya igu shukri buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala anishkur lii iyo waliwaalidayka labadaada waalid labadii waalid ee ku dhash shukri ayagaa sabab kuugu noqday inaad adduunka timaadee wa can abi cabdiraxmaan cabdullaahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxuu yiri sa'altu nnabiy nebigii ayaan su'aalay sala allahu calayhi wasalam oo aan idhi ayulcamali camalkeebaa axabbu loogu jecel badan yahay ila allahi tacaala ilaaha sarreeye xaggiisa camalka loogu jecel badan yahay waa kee qaala wuxuu yidhi nebiga alsalaatu calaa waqtiha salaad oo xilligeeda lagu tukado salaad wakhtigeeda lagu tukada ayaa ilaahay agtiisa camal loogu jecel yahay qultu waxaan idhi humma ayu kadibna maxaa ku xiga qaala wuxuu yidhi nebiga biru lwaalidayni hooyo iyo aabbe baarinimo falkoodaa ku xiga qultu waxaan idhi humma ayu maxaa ku xiga haddana qaala rasuulku wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaahi jihaad oo ilaahay jidkiisa lagu jihaado oo lagu dagaalamo ayaa haddana ku xiga muttafaqun calayhi ibni mascuud wuxuu yidhi waan aamusay haddaan siyaado dalban lahaa waa ii siyaadin lahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uma ayu uma ayu uma ayu haddaan wadi lahaa jawaab iima waayeen sala allahu calayh wasalam waayo kor ayaa laga hagayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam kor ayaa laga hagayaa oo ilaahay ayaa ayidaya subxaana wa tacaala sidaa darteed ayaa rabbi subxaana wa tacaala rasuulkiisa uu u tilmaamay camalada alla agtiisa loogu jecel yahay wa can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yajzi ma abaalgudo oo ma abaalgudin waladun walad ma jaasiyo laa yajazii waladu waalidah wiil waalidkiisa uma abaalgudin ilaa an yajidahu inuu helo maahane mamluukan asagoo la hantay waalidkii oo gacan cadaabo galay oo la addoonsanayo oo fa yashtariyahu marka uu wiilku soo iibsado waalidkii oo fa uu markaa xoreeyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyeyo waxaa la tilmaamayaa waalidka inuusan wiilkiisa abaalkiisa gudi karinba kula dhalay haddaad tahay weligaa ma u abaalgudi kartid hooyii aabbe ibnu cumara wuxuu arkay nin dhabarka ku wadaa hooyadii saana u tawaafinahaya kacbada ma aragtaa inaan abaalkeedii guday nusna ma gudin baa la yidhi iska daa haafkeeda ma gudin seed u guday hal habeen oo intay soo naxday hurdadii ay ka soo booday dartaa yaadan gudine marka waalidka waladka abaalkiisu ma gudi karo wiilka maba u abaalgudi karaba waalidkiisa hal mar baa laga yaabaa halkaa marna waxay tahay inuu helo waalidkii oo mamluug ahoo la hantay gacanna ku jira kadibna uu soo iibiyo markuu soo iibiyey kadibna uu markaa xoreeyo xataa fayactiqahu marka la leeyahay laga sugi maayo xataa xor baa tahay oo isla markuu soo iibiyo oo lacagtii ay ka guddoomaan dadkii hantay saasuu xor ku yahay waalidkii saasuu markaa xor ku noqonayaa rawaahu muslim wa canhu wa abuu hurayra aydan sidoo kale anna rasuulahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man kaana yu'minu qofkii ahaada mid rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falyukrim ha wanaajiye oo ha karaameeya dayfahu martidiisa waman kaana qofkii ahaada yu'minu ku rumaysan billaahi ilaahay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro falyasil ha xiriiriyo raximahu raximkiisii qaraabadiisa waman kaana yu'minu biاllaahi qofka ilaahay rumaysan iyo walyowmi alaakhirna falyaqul khayran khayr ha yidhaahdo khayr ha ku hadla macnaha ow amase liyasmut ha iska aamuso ha iska aamuso intaad shar ku hadli lahayd intaad aamusi lahaydna khayr dheh intaad shar ku hadli lahaydna aamus macnuhu waa sidaa muttafaqun calayh wa canhu weli abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii allaa yidhi ina allaha tacaala ilaaha sarreeya khalaqa alkhalqa khalqigii ayuu abuuray xataa idaa fariqa mar allaala markuu faaruqay ee uu dhammeeyey khalqigii abuurkiisa ee uu dhammeeyey uu faaruqay macnaha minhum xaggooda uu ka faaruqay qaamat waxaa istaagtay qaamat iraxim raximtii baa istaagtay waa qaraabada faqaalad waxay tidhi haada kani maqaamu alcaa'idi magangal booskiisa waaye bika adiga aan ku magangalay ilaahayow min alqatiicati goosmo aan kaa magangalay ilaahayow meesha waa makaankii aan kaaga magangelahayo in la igooyo qaala wuxuu yidhi ilaahay nacam waayahay amaa tardayn miyaadan raalli ku noqonayn qaraabey an asilla inaan xiriiriyo man wasalaki kii ku xiriiriya wa aqtacu aan gooyo man qatacki kii ku gooya raalli ma ku tahay kii ku gooya inaan aniguna gooyo kii ku xiriiriyana aan xiriiriyo qaalad rixintii waxay tidhi balaa nacam haa ilaahayow saasaan raalli ku ahay qaala ilaahna wuxuu yidhi fadaalika laki kaasaa kuu sugnaatay arrintaasaa kuu sugan oo aad leedahay humma kadibna qaala rasuulu rasuuluullah rasuulkii alla wuxuu yidhi iqra'uu aqariya in shi'tum haddii aad doontaan fahal casaytum ma mudan tihiin in tawallaytum haddaad jeesataan an tufsiduu fi alardi inaad arlada fasahaadisaan oo aad hallaysaan oo aad goysaan arxaamakum raximyaalkiina ma dhici kartaa ma laga yaabaa haddaad diinta ka jeesataan xaqa aad inkirtaan wuxuu rabbi idiin sameeye idin yidhi aad samayn weysaan taa inay keenta inaad arlada fasahaadisaan tolkii qaraabadana aad goysaanood qabiilqabiil u dagaalantaan ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii waaye lacanahum allaahu ilaahay uu lacanaday fa asamahum uu dhaga tiray dhaga beeliyeyoo dhagahooda aan xaqa ku arkin wa acmaa abasaarahum araggoodana ilaahay uu baabiyey subxaana wa tacaala muttafaqun calayhi wa fii riwaaya lilbukaari waxay ahayd qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi man wasalaki kii ku xiriiriya wasaltuhu waan xiriirin anigana waman qatacaki gooyana qaactuhu waan goynayaa buu yidhi ila subxaana wa tacaala kii ku gooyana waan goynayaa idan qaraabada ha la xiriiriyo wa canhu radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi jaa'a rajul nin baa yimid ilaa rasuuliillaahi buu u yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahay ow man axaqu nnaasi dadka yaa u xaqnimo badan bixusni saxaabatii saxaabadayda wanaajinteeda suxbi iyo wanaag inaan u sameeyo dadka u wanaagsan qaala ummuka hooyada qaala ninkii wuxuu yidhi uma man kadibna qaala ummuka hooyada laba soo ma aha qaala uma man yaa ku xiga qaala ummuka hooyada saddex soo ma aha qaala humma man yaa ku xiga qaala abuuka aabbaha muttafaqun calayhi saddex mar ayay hooyo ka xaqbarisay aabbe aabbe waa laga xaq badan yahay oo hooyaa ka xaqnimo qaban diinta islaamka wanaaggeeda waxaad ka fahmaysaa shay walba si ku jaango-an bay u soo saaraysaa mar waad u jeedaayo gabadhii ama haweenkii iyo hooyooyinkii booska la geliyey gurbaan bay qaadanayaan maanta ururka haweenkaanu nahoo xaqeennii la duubsaday baanu raadinaynaa iyo xaqaaga duubsaday maba u baahnidba inaad gurbaan qaadatood bannaanbax samayso soo uma jeedid ilaahay subxaana wa tacaala hooyooyinka xuquuqdooda meesha uu gaarsiinayo subxaana wa tacaala ilaahay waa xakiim diintuna waa xikmad saa darteed qof walba iska seexo xaqaaga lagaa duubsan maaye shay kasta xaqiisa ayaa la siiyey sidaa darteed baa mar allaala marka dhaxalka la fiiriyo nus baa la siiya sow maaha nus markuu ilaahay siiyey ma aha jawrfal lagu jawrfalay dumarka laakiin xikmadda ilaahay subxaana wa tacaala waa kaa shay walba sida ay tahay ayaa xuquuqaadkooda loo siinayaa nus in la siiyo xikmadda ilaahay waaye waa sida ku habboon waa sida ay muteen booskan kale waad u jeeddaa xaqooda heerka la gaarsiinayo marka qofka muslimkaa mar walba waa inuu gartaa waa inuu fahmaa waa inuu ogaadaa ilaahay subxaana wa tacaala inuusan cidna dulminaynin cidna ma dulminayo hooyo aa u horaysaa hooyo aa ku xigtaa hooyo ayaa ku xigtaa aabe hal mar baa la yidhi hal mar baa la yidhi ilan waxaa caloosh sha ku qaada ilmaha waa hooyo waxa ku rafaad waxa ku dhibtooda waa hooyo waxa ku wallacee ku mataga waa hooyo dhuxulii dhoobay cunaysaa muxuu ka og yahay halkaasuu juusi casiir iyo iyo mutaqaanaa fiish iyo waxyaabo kale uu ku cunayaa ma jirto saa darteed baa waxa habeenkii a iyo u iyo a dhaha waa hooyo hooyo ilaah subxaana wa tacaala wuxuu gaarsiiyey darajo aad yaad u sarraysaa hooyo waxay garan kartaa xanuunka iyo dhibaatada ciyaalka ay leeyihiin aabbuhu inta badan ma garto sidaa darteed baa hal mar marka afaraad aabba la yidhi taasaa muhiim ah marka in markaa la fahmo hooyooyinkiina iska ogaada aabbanayaa la halbaabiryahe wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd wa riwaaya yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow man axaqu yaa ku xaqnimo badan bixusni suxba suxbaal wanaajinteeda in lala saaxiibo oo suxbadooda la wanaajiyo oo la socodkooda iyo la saaxiibitaankooda yaa ku fiican qaala ummuka uma ummuka uma ummuka uma abaaka uma adnaak adnaak siday u soo kala dhowdhow yihiin haddana hooyo hooyo hooyo saddex soo ma aha aabe adnaag adnaag haddana habaryar baa imaanaysa habar markay timaado abti baa imaanaysa maaha eeddaa haddana ku xigaysa adeer baa ku xigahaya waayo habaryarta waa laga jeceyl badan yahay eeddada kaastan aabbaha qaba waa midda loogu neceyb badan yahay ma aqaan wixii ka dhigay saa darteed baa e, e, eedooyinka mar allaala marka ay aabba la dhalato ama aabbaba ha qabee waxoogaa waxaa laga jecel yahay habaryarta habaryarta adeerkana waxaa laga doorbidaa inta badan abtiga marka hooyo xaggeeda wixii subxaan allah waa wax aad iyo aad waxa ah ciyaalku u fiiriya inta badan guryaha joodka markaad fiiriso ama habaryaraa joogta ama waxaad joogto mataqaanaa ama abti baa jooga aktar inta badan in yar maahane aawa adeer iyo eedo adeer iyo eeddo dhibkoodaa badan bay yidhaahdaan sidaa darteed waa isku mido waa waalid mar walba marka waxaa la rabaa in la hagaajiyo qof kastana xaqiisa marka intaa la siiyo waa shay muhiim oo aad yaa looga maarmaana waalsaxaabatu bimacnaa asuxba ayaa laga wadaa wa qowluhu id uma abaaka haakada huwa mansuub baa looga wariya bificli maxduuf macnaha intaa kadib uma abaaka aabbaha macnaha waxaa meeshay ka maqan ficilkiiyo maxduuf ah ay umma biru abaakaa laga wadaa aabbahaa baarinimo falkiisa umma abaakaa ku xiga macnaha maxaa laga wadaa waa baarinimo falka aabbahaa ayaa markaa ku xiga wa fii riwaaya umma abuuka wahada waadix kaasaa markaa cad wa canhu can اlnabiyi sala اllah alay wasalam qaala nebigu wuxuu dhahay ragima anfun sanbaa ciidoobay oo dulloobay uma raqima anfun uma raqima anfun saddex jeer buu ku soo celiyey waxaa hoogay oo ciidda sanka la galay waxaa kufoo khasaaray waaye man adaraka qofkii soo haleela abawayhi labadiisa aabe hooye aabbaa lagala waa waladise waalid cinda alkibari gabow agtii axaduhumaa midkood ow kilaahumaa ama labadooda ayuu nolol ku soo gaaray oo falam yadkhul iljanna aadna janno gelin hoogiyey oo khasaariyey dulloobay oo dandaroobay hooya hooye iyo aabba nolol ku soo gaartay ducawaad ka kasban weysay miya saasay ku dhintoonoo janno aadan ku gelin sababtooda waa dhibaato aad iyo aad u weyn maxaan ku tagaa oo maxaad ku tegaysaa maxaad ku tagaabaad hadda leedahay markay ku soo tabceen ay kugu soo dhibaatoodeen oy si kasta kuu soo mareen hooyo waxay la dabacday oo jirhkeedii saa ka dhigay waa annaga darteed aabba waxa uu saa ula gotay oo habeen iyo maalin u qunfacahayo furdaduu ka shaqayn jiray bur iyo briis maa la dhahaa uu dhabarka ku qaadi jiray intaysan ciyaalka kaa baahanin maantana waxaad leedahay konton ka badan makuu awoodi kara iga daa badan allaahu akbar iga daaqaylada badan kontonkaa wallahi kontonkaa kaa goyna taleefonkaasaa loo fiiriyaa dadkiina bannaanyada jooga ha u badnaadaano saa inta loo fiiriya le odaygii waa lacag buu rabaa laa ilaaha ila odaygii waa lacag buu rabaa duqdii waay waxay ku leedahay madax shubkiyaa la gaaray dhiib madax shubki madax waxyaabo fara badan oo noocaasoo kalea marka hooya iyo aabbe qof kasta oo nolol ku soo gaara oo aan janno ku gelin sababtooda oo aan sababtooda ku mutaysan inuu janno ku galo raqima anfun uma raqima anfun uma raqima anfun waa hoogay waa dulloobay sankiisaa ciidda dhex gashay oo ku dhex sugnaaday waay rawaahu muslim wa canhu waa saxaabigii hore ana rajula nin baa qaala yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina lii qaraaba tol baan leeyahay qaraabo maxaan sameeyaa asilhum waan xiriiriyaa wayaqtacuunii way igooyaan wa axsinu ilayhim waan wanaajiyaa wayusii'uuna ilaya way i xumeeyaan wa axlumu waan u dulqaataa canhum xaggooda wayajhaluuna calaya way igu jahlinima falaan laa ilaaha ila allah waa wanaajiyaa way xumaynayaan waa u ducaynaa waa habaarayaan wuu siinayaa way u diidayaan dhibkaa ka fiiriya walaalayaal noocaasaan leeyahee maxaan sameeyaa ma gooyaa buu ula jeedaa wayajhaluuna calaya faqaala rasuulku wuxuu yidhi lain kunta kamaa qulta saatiri haddaad tahay sida aad sheegaysa hadday tahay oo ay dhib kaa tahay faka'annamaa waaba sidii adigoo tusifuhum cabsiinaya almalla dambas ama bacaad kulul adigoo cabsiinaya la mid tahay walaa yazaalu ka zuuli maaya macaka micigaaga min allaahi ilaahay xaggiisana dahiirun in uu dahiir kaaga yimaado caliw korkooda kaaga kaalmaynaya ilaahayna cid adi gacan ku siisoo kaaga kaalmaysaa ayuu kuu soo dirayaa maa dumta calaa daalika laakiin intaasaas tahay waa aarsanaa iyo way xumeeyeen miya albaabkayga xirteen miya way soo ceyriyeen miya anna haddaadan dhihin hadday ku dhibaan oo aad wanaag hadday kuu diidaan oo aad siiso hadday ku xumeeyaan oo aad wanaajiso haddaad ixsaan u samaysay kugu jahli faraan waa intaasaa tahay dambas kulun aduu cabsiinaya lamidtawa xagga dembigaasaa noo fasiri doonaa walaa yazaalu macaka micigaagana ka zuuli maaya min allaahi ilaah xaggiisa inuu kaaga imaanayo alla uu ilaahay xaggiisa kaaga ahaanaya dahiirun mid kaaga kaalmeeya caliim korkooda ama malag ha ahaado ama cid kale maa dumta calaa dalika intaasaa tahay iinaba ilama hadasho waxaad arkaysaa gabar iyo habaryarteed oo oo col ah gabar iyo habaryarteed maxay colku noqoteen anoo markaas magaalada soo galay habeenka guriga iga xirtay ku leedahay ha xirata guriga iskale gurigeeda laakiin qaraabada xaq bay kugu leedahay waxaad arkaysaa wiilii adeerkiis islama hadlaan waayo kuwa way fogfog yihiine hooyo iyo gabadheeda wiilii aabbihiis la arkayaa maanta marka dhibaato aad yaad u badan waay waali tolku si kasta ha kuu dhibaano way noo imaan doontaa waasilka lama yidhaahdo ninka ninkasiiya maxaad u malayseen lacagtaa usoo diraysaan iyo qaraabe xiriirinta saa ma aha qaraabe xiriirinta way tahay taa laakiin midda xaqa waxa waaye midka marka ay qaraabadu gooyaan oo ay nacaan oo ay diidaan oo ay xiriir waayaan asaga xiriiriya albaabka garaca lagaa soo xirto habeen dambana u tag liin iyo waxaa u qaat iyo tufaax u geey hala soo daadiyo bannaan kale ku soo daadiyo adaa u jeeda habeenka kale tag haddana wejibir maqli jirtay wejibir ninka la yidhahdo saasoo kale noqo marka noocaas aad gaartaad qaraabo xiriirisay laakiin intaad leedahay wallahi an wax ma u qabo laakiin ma la hadlaayo an wax ma u qabo laakiin lama hadlaayo maxaa dhacay maxaa ula hadli weysay waa walaasha la hadal habeenkii arooskeeda <laughs> isdagaalnay ku leedahay habeenkii arooskeeda waxbaan sameeyey way iga diiday saa mala samayn karaa col baa layahay ma jirto qaraabo xiriiriye waa midka marka la gooyo dadka xiriiriya saa ula socda wuxuu noo fasirayaa xarfaha ad wa tusifuhum bidammi taa tusifuhum ta'da oo la godo kasri siin siintan la kasriyo oo lahoos dhigo almuhmala la tashdiidi fa'dan la shido ayaa la akhriyaa walmal bifatxi lmiin watashdiidi laam wahuwa alramaadu alxaar waa dambasta kulul ay macnaha waxaa laga wadaa kaannamaa waaba adigoo tudcimhum cunsiinaya ramaad alxaara dambasta kulul wahuwa waa tashbiih oo waxaa lagu shabahayaa limaa yalxaquhum waxa uu ka haleelsiinayo oo ay ka helayaan onan idmi dembi ah mimaa yalxaqu alaakilu ramaad alxaar midka dambasta kulul cunahaya min alalami ee xanuun wuxuu dareemayo yay ayaguna ka dareemayaan guusmada ay ku hayaan walaa shaya shayna ma jiro cala hada almuxsini ninka muxsinkee wanaagga falaya ilayhim xaggooda uga ah laakiin yanaaluhum iimun cabin buu gaarsiinayaa bitaqsiirihim gabadfalkooda fii xaqihi xaqiisa ay ku gabadfaleen dartii ayaa sababtiis waxay ku helayaan dembiga iyo wa idkhaalihim gelitaankooda aladaa calayhi dhibka ay u gelinayaan wallaahu aclam laakiin ilaahay ayaa yaqaana xaqiiqda wa can anas ana rasuul allahi qaal man axabba qofkii jecel an eh, lahu an in loo fidiyo lahu asaga fii risqihi risqigiisa wayun sa'lahu loo siyaadiyo fii aaharihi raadkiisa waa cimrigiisee falyasil raximahu tolkiisa ha xiriiriyo muttafaqun calayhi mar rabtaa risqi wanaagsan haa dheh hooyo iyo aabba ka bilow wax allaa lixi qaraaba xiriiri mar rabtaa cumrigaaga in lagu siyaadiyo qaraaba xiriirinta cumrigana waa lagu siyaadiyaa raashinkana waa lagu fidiyaa risqigaa ilaahay kuugu fidiya owlaad baad ku helaysaa caafimaad baad ku helaysaa qeyb baad ku helaysaa tolka xiriiriya walaalayaa man axaba qofkii jecel an yubsada lahu in loo fidiyo fii risqihi risqigiisa oo wayunsa'a lahu loo ziyaadiyo fii aharihi raadkiisa waa cimrigiise falyasil raximahu raximkiisa xir muttafaqun calayh wamacnaa yunsa'u lahu fii atari waxaa laga wadaa ee yu'akhiru lahu in loo akhiro dib loogu dhigo fii ajalihi wa cumrihi ayaa markaa loola jeedaa wabillaahi tawfiiq wallahu subxaana wa tacaala